dheer guri guri ku dumay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisitay

wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib waa habeen khamiis ay soo gelayso taarikhdu waxay ku aadan tahay siddeed iyo bisha tobanaad labaatan saddex qodobada barnaamijka xog waraysa caawa ku dhagaysan doonto waxaa ka mid noqon doona weli waxaa si weyn loo hadalhayaa xasuuqii israa'el ay ka geysatay isbetel ku yaal khaza kaasoo ay dad badani ku dhinteen welina waxaa la soo saaraya meydad horle haddaba dunida islaamka maxay tahay waxyaabaha ay oga aamusan yihiin sidoo kaleetana ay gargaar u gaarsin layihiin dadka falastiiniyiinta ee ku dhibaateysan khaza waxyaabaha layaab kale oo mar walba aan baahiyo waxaa ka ah in konton dowladood in ka badan oo dowlada islaam ah inay galaas biyo ay geyn la-yihiin marinka qasa oo ay geyn la hal xaba kaniini ah oo lagu daaweeyo dadka falastiiniyiinta ee duqeyntaas leeg la kulmay ay geyn la-yihiin waraysigaasi barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan waxaynu falanqayn ku sameyn doonaa xaaladihii u dambeeyey khaza iyo duqeymaha israel halkaas ay ka wado qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka wasaaradda awqaafti arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay jirto hab looga guuleysan karo dhaqdhaqaaqa al-shabaab kaasi oo ah in wadahadal lala galo haddii wadahadalkaasi lagu guuleysan waayna si toos ah loo soo afjaro islamar ahaantana la xoojiyo dagaalka lagula jiro al-shabaab qodobada sidoo kale barnaamijka inaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka gaashaandhigga dalka kenya oo maanta soo gaaray muqdisho waxa uu dowladda ku wareejiyey saanad minitir qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan عليه بلايو يا حبينا ما تبادو sugaantaasi qaybaha dambe ayaad barnaamijkeenna ku dhegaysan doontaan farsamadu waa salaad anigu waa ayaan labo mar kaliya xog waraysi warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir ma maka dhammaaday oniyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goormaa cadaalad u dambayso gardarnaaba la sii saaxiib israa'iil waa gardaro garab og waa runa dunidii muslimka maxaa ku dhacay goor goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotaba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacayo way guulaysan doonaan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay aynu ku bilowno barnaamijkeenan xog waraysi qodobkiisa ugu horeeya israa'il ayaa duqeymo culus waxa ay ka wadaa marinka khaza kuwaasoo ay ku beegsanayso meelaha ay ku nool yihiin dadka rayidka ah weli waxaa si weyn loo hadalhayaa sidoo kaleetana dunidu ay ka waramaysaa duqeyntii iyo xasuuqii xalay ka dhaca isbital weyn oo ku yaala khaza kaasoo ay ku dhinteen dad koru dhaafaya shan boqol weli waxaa halkaasi laga soo saarayaa meydadka dad ku dumeen guryo arrimahaasi oo dhan waxaan wax ka weydiinay iyo sidoo kaleeto madaxweynaha falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto madaxweynaha dalka masar ayaa waxay iska baajiyeen kulan ay la yeelan lahaayeen madaxweynaha dalka mareykanka john biden maxamed ciise maxamuud oo ah wariye falanqeeya arrimaha carabta sidoo kaleetana isha ku hayay maalmihii u dambeeyey tacadiyada israel ay ka geysanayso falastiin ayaan isla falanqeynay arrimahan waad mahadsan tahay ayaanle eh, adiga iyo dhammaan dadka ku dhegaysanaya iyo ku daawanayaba sida aynu ognahay waxa ka soconaya marinka ghaza eh, culimada wax taxliilisa ama falanqeeyaasha iyo guud ahaan dadka wax fahamsanba waxay ku tilmaami karayaan inay tahay isir sifayn oo lagu hayo dadka muslimiinta ah ee ku nool marinka ghaza iyo guud ahaan dhulka falastiiniyiinta iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyaba deegaano badan xoog loogu haystay ayaa hadda marka waxaaba bilowday qorsho tobankii sane ee ugu dambeeye laga shaqaynayo oo ah in la isku dayo falastiiniyiinta ku nool marinka khaza in halkaa laga barakiciyo lana geeyo gacanka lagu magacaabo sinai oo dhinaca dalka masar ah qorshahaasna wuxuu ahaa mid eh, warbaahinta caalamka iyo wargeysyada waaweynba ay daabacayeen maalmihii lasoo dhaafay waana mid maraykanka iyo israa'iil iyo dalal kale iska kaashanayeen si qorshahaasi marka fulintiisa loo bilaabo waxaa bilowday dagaalkaani adag oo dhacay toddobadii eh, bishan oktoobar aynu ku guda jirno maadaama sirdoonkii xamaas iyagana macluumaadyo badan ay heleen waxaa soo baxaya xog ah marka dadka barakicintooda in dowladda masar la doonaya in waxyaabo badan looga badasho oo ay ka mid tahay in laga cafiyo dhammaan deymaha lagu leeyahay dowladda uu hogaamiye cabdifatax al siisi inkastoo cabdifatax al siisi maanta warkaas uu beeniyey oo uu yidhi mana ogolaanayno in shacabka lasoo barakiciyo gacanka sinai la keeno maad u ogolaantaan dadka buu yidhi in la geeyo gobolka la yidhahdo negeef waa gobol ka tirsan israa'iil waana gobolladii ugu horreeyay dagaalada adag ay ka dhaceen sabtidii hore toddobadii oktoobar marka waxa ka soconaya guud ahaan marinka ghaza iyo dhulka falastiiniyiinta waa laba arrin waa isrsafeyn la doonaya dadka halkaasi ku nool in la baabi'iyo iyo tan kale oo ahan dhulkoodii intii laga haysta mooye in kale lagu darsado oo laga saaro deegaano kale oo dhowra si adagna israa'iiliyiinta deegaameyn halkaasi loogu sameeyo waxyaabaha taa ku cadaynaya waxaa ka mid ah hadallo maanta uu yiri ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo markii jo biden uu tago magaalada talaaviib wuxuu ka codsaday saddex arrin wuxuu ka dalbaday in la badbaadiyo guud ahaan israa'iil wuxuu ka dalbaday guudaha in la badbaadiyo guud ahaan yahuudda iyo tan saddexaad oo ahayd in la dhiso qaran israa'iili ah joe biden warkiisa wuu cadeystay oo wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan halkan ka cadeeyo in aniga iyo dadka shacabka ee maraykanka ee ka warwalisayn israa'iiliyiinta waxay la kulmayeen mar walbaana aan garab taagannahay shacabka israa'iil sidoo kalena aan dhisi doona buu yidhi maamul ama dawlad ay yeeshaan israa'iiliyiinta marka halkaa waxyaabahaasoo idin markii la isku dadaro waxaa kuu soo baxaya qorshihii la doonaya in dadkan deegaanka laga barakiciyo inay eh, ka wada shaqaynayaan guud ahaan dalalka reer galbeedka taasaan ku tilmaami karaya waayahay maxamed sidoo kale waxaa baraha bulshada qabsaday sawir ra-iisul wasaaraha jarmalka oo gaaray tal in markii garoonka uu sidaas uga degay diyaaradaha isaga iyo xulafadii la socotayba ay dhulka seexseexdeen taasi oo sawiradaasi qaarkood muujinaysay in madaafiic ama gantaalo sawaariikh ay kusoo wajahan yihiin aad fiiriseen sawiradaasi maxaa dadku u ifbaxay run ahaantii sawirkaas wuxuu ahaa sawir muuqanaya sida ina jaliin uu yahay oo kale waxyaabaa cadayntu waxaan tusaaleer usoo qaadan karnaa o marka seeriga degnaynta laga maqlo guud ahaan magaalada tal oo airboorkii ay kasoo degayeen magaaladan uu ku yaalla bengorion la yidhaahdo waxaa la isweydiiyey maxay xabadka dhulka u dhigteen diyaaradii ay kasoo degeen meelaha sidaas uga foganaya xabadka dhulka dhigteen waxaa la isweydiiyey marka ma dhulka xabadka ay dhigteen ayay kaga badbaadi doonaan xitaa haddii khatari ay jirto tan labaad waxaa la isweydiiyey sawirada la qaaday waxaa qaaday eh, shakhsiyaad eh, ka mid ah shaqaalaha xafiiska eh, ra-iisul wasaaraha ama ninka ugu sarreeya hogaanka dalka jarmalka olaf shulis si loo muujiyo marka inay weli qatar ay haysato reer israa'iil xaqna ay u leeyihin inay isdifaacaan fariinta keliya ee sawirkaasaan ku qeexi karayno oo uu dirayo waa taa waxaa kasii horreysay antony blinkin wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka markii uu tegay magaalada talaaviif sidaani oo kale muuqaal ayaa qabsaday baraha bulshada iyadoo seeriga digniinta inta laga dhawaajiyey ay dhulka hoostiisa ay gelayeen isaga iyo ra-iisul wasaare benyamin netanyahu iyo madaxweyne isxaaq irsoog ninka la yidhaahdo marka arrimahaasoo idin waxay fariin caalamka la tusinayo in weli eh, khatar ay ku jiraan reer israa'iil xaqna ay u leeyihiin inay isdifaacaan waana hadallada inta badan ay yidhaahdaan madaxda reer galbeedka iyaga oo aanan weliba ka gaban si cadna banaanka ula yimaada hadaladooda joe biden oo kale oo horeyna u sheegay in israa'iil garab taagan yihiin maantana waxa uu yidhi congresska waxaan ka dalbanayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u meelmariyaan eh, hub iyo dhaqaale kale si loogu gumaado shacabka falastiiniyiinta yani taasay ka dhigan tahay sababtoo ah hubkii iron dom iyo hub kaleento oo maraykanka uu geeyey gudaha israa'iil diyaarado badan ee habeen kastai ka degaan talaviib waxaa waa kan lagu baabi'iyey maanta ah, foorno eh, rootiga lagu dubo ah, oo ay dad badan ku sugnaayeen ayaa lagu duqeeyey waa midka lagu baabi'iyey maalintii shalay masaajid ku yaala ee eh, deegaanka ama xerada kaamka lagu magacaabo jabaliya waa midka lagu duqeeyey xalay eh, cisbitaalka la yidhaahdo al ahli oo ay ku dhinteen in ka badan afar boqol iyo toddobaatan ruux waayahay madaxda sida falastiin masar iyo jordan waxay maanta iska diideen sida xogtaynu ku helaynay la kulanka madaxweynaha dalka mareykanka joe biden oo la rabay in halkaasi uu kaga qayb galo kulan bal taasi iyaduna xog naga sii maxamed sidaa aad sheegtay dhammaan madaxdaasi waxay diideen inay ka qayb galaan kulanka dhici lahaa magaalada camaan ee dalka jordan oo ay la qaadan lahaayeen madaxweyne joe biden Eh, waxaa marka hore diidmada ku horumaray madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas waxaa ku xigay boqorka jordan kadibna masar sababta ugu weyn ee eh, ay dhammaantood go-aankaas u qaateenna waxay ahayd eh, xalay wixii ka dhacay cisbitaalka ku yaala ee marinka ghaza oo gantaalkii dadkii badnaa ee rayidka ahaa ee qaarkood la daaweynaya ee dhaawacyaha oo caruurtii haweenka u badnaa meydadkooda la kala garan waaye ayaa sabab u ahaa haddii maanta ay magaalada camaan ay kula kulmi lahaayeen joe biden wejigabax weyn ayay ku noqon lahayd madaxdii carabta sababtoo ah dadkii ayaa kacay oo banaanbaxyo sameeyey madaxda eh, dalalka islaamka ee carabtana go-aano rasmi ayay qaadan la-ayeen laakiin xalay wixii ka dambeeyey markii la duqeeyey cisbitaalka xoogaa yar waxaa muuqatay inay dhiiranaa muujiyeen ugu yaraan tallaabooyin yaryar qaadeen oo hadallo adag oo aana markii hore looga baran tobankii maalin ee lasoo dhaafay inay ku dhawaaqaan laakiin wax kasta waa hadal waxyaabaha layaab kale oo mar walba aan baahiyo waxaa ka mid ah in konton dowladood inka badan oo dowlada islaam inay galaas biyo ay geyn la marinka kasa oo ay geyn la hal xaba kaniini ah oo lagu daaweeyo dadka falastiiniyiinta ee duqeyntaasleeg la kulmiya ay geyn la-yihiin ku dhiiran la-yihiin badan inay qaadaan halka maraykanka eh, hubkiisa iyo ingiriiska diyaaradihiisa iyo maraakiibtiisa dagaal ay ku sugan yihiin biyaha mediterraneanka oo jasiiradda qubrus intay diyaaradihii sahankay kasoo dhaqaaqaan qubrusta ay maamulaan greega oo koonfurta ah intay diyaaradihii sahanka kasoo dhaqaaqaan ay howlgalla israa'iil la fuliyaan oo ay tusiyaan muuqaalada xamaas iyo xisbullah ay halkay ku xoogan yihin ay tusiyaan marka waa arrin wejigabax weyn sanadkan ku noqotay guud ahaan carabta inkastoo saacadihii ugu dambeeyey xoogaa yar ay ismuujiyeen oo tallaabooyin yaran oo aad moodo yani weli waan joognaa camala ah inay qaadeen madaxda ugu afka dheer markii la fiiriyo wadamada islaamka rajab dayib erdogan oo kalea kamid ah iyo sidoo kale madax kale markii la fiiriyo hadal marka laga yimaado wax ficlo ay sameyn karaan ma jiraan miya wadamada islaamka oo ku aadan garab istaag loo sameynayo falastiiniyiinta xasuuqa lagu haayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan ayaa waxa uu jeediyay hal dheray ama hal eh, hadal oo ugu yaraan noqon lahaa garab istaag shacabka falastiiniyiinta iyo guud islaamka xitaa ay ku qanacaan wuxuu ahaa wuxuu yidhi dowladaha islaamka iyo kuwa carabta waxaan ugu baaqayaa keliya cunaqabateyn dhanka shidaalka inay saaraan israa'iil eh, shidaalka sidaynu ognahayna israa'iil eh, saameyn weyn ayuu guud ahaan caalamka ku yeelan doonaa gaar ahaan reer galbeedka shidaalka ugu badan ee ay isticmaalaan maraykanka iyo wadamada kale reer galbeedkana carabta ayaa laga qaadaa waa meesha keliya tallaabo adag ay ka qaadi karaan tan labaad ay samayn karaan waxay tahay inay si awood ah dadkaasi biyihii in lagu gaarsiiyey ka shaqeeyaan cunto iyo caafimaad lagu gaarsiiya ka shaqeeyaan waxyaabaha cajaa'ibka le waxaa ka mid a ah in marinka rafax ay ku xayiran yihiin dhowr tan oo raashiin ah oo laga dejiyo garoon diyaaradeed halkaasi ku yaallo imaaraadka iyo turkiga iyo dowlado badan ay soo direen laakiin marinkii rafax ayaa laga dhaafin la'yahay inkastoo cabdilfataax alsiisi shuruudo uu ku xiray reer galbeedka waxay doonayeen in dadka ajaaniibta ay marinka khaza ku goodoonsan inay rafax inta tagaan masar la geeyo kadibna halkaas ay kasii duulaan oo diyaaradaho loogu diro wadamadooda cabdifatax alsiisa marku wuxuu yidhi taa waxaan ku bedelanaynaa in gargaarkan la gaarsiiyo eh, dhulka falastiiniyinta markii dambe xoogaa yar waa laisku fahmi waay laakiin caawa job hayden iyo netanyahu waxay soo saareen waray ku leeyihiin eh, gargaarkii waan ogolaanay bilaa laakiin ayay raaciyeen haddii gargaarkaas oo u tago xamaas waan duqaynayna waan bartilmaameysanayna taas oo micnaheedu ay tahay in wili lagu banaysanayo in meelaha qaar ay dhihi karaan haddii gantaale ay ku garaacaan inay dhihi karaan gardaarkii ama raashiinkii dadka rayidka aan ugu talagalnay ayaa xamaas ku wajahnaa marka tallaabooyinka ay qaadi karaan oo ugu horeeya waxaa kowka ah inay cunaqabateyn saari karaan sida maraykankaba hadda uu ku dhawaaqay maanta inuu cunaqabateyn saarayo xubno xiriila leh xamaas sidaasoo kale inay gaaskii ama shidaalkii ay siin jireen wadamada reer galbeedka ee israa'iil taageeraya joojiyaan khayladaana imaan lahayd ugu yaraan wax lagu kala bedashaa imaan lahaa laakiin haddaba intaba ma muuqato mid kasta wuxuu isleeyahay Eh, hawshaan markay soo dhamaatay kadib ama adiga lagu soo jeestaa waxaa jira dhaqdhaqaaq kale oo jihaadoon ah oo iyaguna laga cabsi qaba inay ku biiraan dagaalka ee eh, falastiiniyiinta lagu garab istaagayo ee eh, ka dhisan dalkaasi iiraan iyaguna kuwaasi dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan maxaa karuna dadka shacabka ah way qiiroon karaan way dadaali karaan way iskuduubni way muujin karaan laakiin meeshay wax ka qaldan waa madaxda tusaale ahaan xalay markii la duqeeyay cisbitaalka al ahli caalamka bariga dhexoo idil waxaa isqabsaday banaanbaxyo waxaa la weeraray qunsuladihii safaaradihii israa'iil laakiin dadka eh, dhismayaashaas difaaciyay ka hortagay waxay ahaayeen ciidanka dowladaha ayay ahaayeen mm. sababto waxay ka baqanayaan dhinaca kale inay sheekada isu bedasho oo dowladda safaaradda ku dhex taala eh, tusaale ahaan muqdisho oo kale amnigeeda markii caqabado waaweyn ay la kulmaan dowladda mas-uuliyad ayaa ka saaran hmm. inta badan sidaasoo kale ayay sameeyeen qunsuliyadii waa la difaaceen kastoo hadda khataro badan ay ka jiraan argentin iyo wadamo badan oo safaaradihii eh, maraykanka iyo kuwii israa'iil la yidhi hanjabaado ayaa loo gudbiyey haddana dadka shacabka ah way qiiroon karaan eh, waan jihaadtamaynaa iyo wax kastaan samaynaynaa way dhihi karaan lakiin waxa laisku isbata halkay kasoo gudbaayaan eh, tusaale ahaan meelaha ugu dhow ee dhaqdhaqaaq laga samayn kara waa jordan masar iyo lubnaan oo ku hareereysan agaga lagu dagaalamayo iyo dhinacan kale oo syria iyo iiraan ah laakiin wadamada ka fog markay dadka isdiyaariyaan xataa meelay aadaan aad bay u adkaanaysaa waxaan arkayay eh, wargeysyo warbixino ay qorayaan oo ay leeyihiin waxaa jira bar xamaas eh, ay diyaariyeen ama falastiiniyiintu idil ay diyaariyeen oo layska diiwaangelinayo qofka jihaadka laakiin halkey halkee sidee ku tegayaa qofka tusaalahaan qofka xamar joogo o kale sidee ku tegayaa falastiin aad bay u adkaanaysaa warbixino ay qoraayeen wargeysyada reer galbeedka waan arkaya oy ku leeyihiin dad badan ayaa suuragal inay dagaal kusoo biraan waxaana laga yaaba taa inay tahay fariin kale oo ay dirayaan sirdoon ahaan kaasi wuxuu ahaa maxamed ciise maxamuud maracadde oo ka falanqooda arrimaha caalamka si gaar ah maalmihii u dambeeyana aada uga hadlayay weerarada yuhuuddu ay ka geysanayso marinka khaza gafgaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waxaa gureesaad degeysanaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka mahad celisay qalab ciidan oo maanta dowladda dalka kenya ay ku wareejisay dowladda federaalk kaasi oo qeyb ka qaadanaya dagaalka lagula jiro al-shabaab wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir jaamac ayaa dowladda kenya uga mahad celiyay sida ay mar walba u garab taagan tahay sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka xoogaha dalka soomaaliyeed genaraal ibraahim muxidiin waxaan rabaa maanta waa maalin taariikha oo xaqiiqdii aan dhihi karno maalmaha ugu qiimaha badan ee soo mara dalkan ayay ka mid tahay sababtana waxay tahay dowlad walaala oo gacala oo saaxiiba ayaa dadka soomaaliyeed ee ku jira halganka dib u xoreynta khawaarijta dalka looga xoreynaayo inta dhiigna ku deeqeen wiilal iyo gabdhana ugu deeqeen haddana maanta soo raaciyey wax allaalo wixii ay heli kareen oo agab agaadiid hadduu yahay iyo hadduu hub yahay iyo hadday tahay in la daweeyo dhaawacyadii wax ku gaareen khawaarijta ay ku dhibaateeyeen inay dalkooda u qaadaan ha noqoto intaas ayay isugu keena dareen waxaad dareemi kartaa saaxiibtinimada iyo walaaltinimada qiimaheedii marka aad duruufaha kala duwan aad soo marto dowladda kenya oo awalba lagu yaqiinay inay shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay u gurmato ay soo dhoweydo oo ay marti gelido maanta mar labaad ayay haddana muujisay inay shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladdoodu ay garab taagan tahay waxaan ka mahad celinaynaa wax walbo oo ay ku bixiyeen qarannimadan oo ay ugu horeyso dib u dhiska dowladnimada wixii ay horey ugu bixiyeen haddana halgankan ay ku bixinayaan waa uga mahad celinaynaa waxaan leeyahay walaalkayga aadan ee go'aansaday inuu dadka soomaaliyeed maalin dhammaystiran la qaato maaragta soo muujinaya in gacalnimada iyo walaalnimada iyo saaxiibtinimada ay tahay waxa ugu dambeeya ee ummadi aysa siiso waa kaaga mahad celinaynaa imaashaaga waana kaaga mahad celinaynaa deeqda aadna soo gaarsiisay dadka soomaaliyeed way garanayaan qofka wakhtiga adag ag istaaga iyo qofka hagrada way kala garanayaan waxaan rajaynayaa jiilasha soo socda iyo annagaba inaan ka abaalgudno haddaanan ka abaalgudi weynana aan sheeg sheegno ayaa naga go-an aadaa u mahadsantihiin dowladda kenya shacabkeeda madaxdeeda iyo maaragtay dhammaan eh, xubnaheeda kala duwan waa u mahad celinaynaa waxaan aada uga mahad celinaynaa maanta kulankan eh, ku saabsan wareejinta deeqaha eh, dowladda kenya ay siisay dowladda soomaaliya ma aha tii ugu horreysay halkan aan ku qaadanno maanta nalagu siiyo ma aha laakiin waxaad ogtihiin wax badan oo oo hore waxa ugu qiimo badanna ay yihiin dhiiggii walaalaha dalkan uga baxay waxaan ka mahad celinaynaa qalabkaas military oo noocyaha badan isugu jira oo maanta halkan aan kala wareegayno wasiirka wasaaradda gaashaandhigga annagoo markaa matalayna ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inaysan noqon doonin ugu dambaysay laakiin in badan oo kale ayna siin doonaan ama nagu gacan siin doonaan arrintan waxay ahayd oo keliya ka mahad celin wixii howlahay oo kale bannaan xafiisyada lagu soo dhammaystay ujeeddadu waxay ahayd keliya inaan maanta kala wareejinta halkan aan kala wareegno wasiirka gaashaandhigga dowladda kenya qalabka uuna siiye qaybo ka mida ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayay kuwaasi aynu ka mahad celinayay saanad manatiri tiri oo maanta dowladda kenya ay soo gaarsiisay dowladda federaalk ee soomaaliya dheer guriguri lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ku tegey gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran barnaamijka xog wareysaad degeysanaysaan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wasiirka u arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya muqtaar robow ayaa sheegay inay jirto hab looga guuleysan karo al-shabaab oo ah in wada hadal lala galo oo lagu qanciyay inay ka soo laabtaan fikirka xagjirka wasiirka wasaaradda waqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa hadalkan waxauu maanta ka sheegay munaasabaduu kaga qeybgelayay taasi oo lagu dahafuraya xarunta qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka fikirka xagjirka ee tubsan in la sameeyo maantana la dahafurayo waa wax lagu farxo oo aada loo soo dhaweynayo oo muddo laga soo fakarayay oy xukuumaddu soo waday dowladda sida la sheegay madaxweynaha markuu yidhi nimankan waa la dagaalamayaa dhanka dhaqaalaha dagaalka tooska iyo fikirkaba xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya howl weyn bay iska saartay uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ku hogaaminayeen waxaa la qabtay shir weyn oo culummada soomaaliya ay isugu yimaadeen saddex boqol ka badan waxay isweydiiyeen horta nimankanu maxay yihiin xukun bay saareen kii baana runtii lagu dhaqaaqay markaskan marka in la sameeyo kullay kadib buu soo baxay waa la sameeyey waa mid loo baahnaa waxaa aada u fiicnaan lahayd culimmada maanta inay kelimadooda waa ii muuqdaan oo waana la cudur daarto waqtigaa yar baa la yiri kelimadooda inay helaan maxaa yeele iyagaa xukun saaray iyadoo dadku waxan maxay yihiin dhahayaan bay xukun saareen maanta khawaarij baa laleeyahay magacaas iyo xukunka iyaga saaray way ahayd inay kelimadooda helaan oy runtii ka hadlaan fikirkan oo kale markuu dal ka dhaco saddex arrimoodba waa lagu xasmiyaa ama waa lagu soo afjaraa dagaal toosa xiwaar iyo dood culummadu ay la galaan nimankaas iyo wada hadal eh, ama qaraabadooda ha noqdeen ama cid kale ha noqotee iyaguna nin la qanciyo lala hadlo iyo in diin ahaan loola doodo iyo in dagaal lagu soo afjaro intaba way dhacaysaa waxaan rajaynayaa agaasimaha tubsan inuu wax badan uu kaalmaysan doono culimmada uu dhagaysan doono taladooda uu qaadan doono runtii waxa ay dhihi doonaan ani hadalkayga badin maayo waxaan dhammaanteen anigu waajiba ah inaan garab istaagno hay-addan Eh, hawsheeda aan u wada fududayno cid kastoo wax uga baahatana ay garab istaagaan eh, dalalka nala joogo iyo safirada iyo dhammaanna iyo cid kastoo soomaaliya gacan siinaysana waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin eh, wakhti dhow baan magaaladan joognay oo hal safaaradna aanay joogin maanta intaasoo safaaradii hay-adaha ah inay nala joogaan oy si ammaana ku joogaan waa guul waxay tusinaysaa soomaaliya inay horey u socoto ay guulaysanayso waa mahadsantiin godob sixiriyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya dhegeystayaal markanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalmaan ee barnaamijkeenna kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahajaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa xafaayada konfi beybi iyo caanaha konfila sidaanay ilmuhu uga qosliyaa warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay dadka kii nacaayaba haddaana caalamka u sheegin farriin iyo coddeer ugu gudbiyin cabashadeennoo dhan ku celcelin beeshii reer cabdaacaana naga daadshay oo codkiiyo hantiday naga dhaceen caadi ugu qeexin tiigtooga layf uga caddayn caaqilada reerku si ay ugu cinqaabaan dembiga been ku calalaalin dabadeed ku ceebayn war iyo hadalla caataysan cambaarha uga tuureen dushee doodda ku cayaarin shisheeyaha bay ka cabsan doonaane afartaa canjeeliya saliid shaah caddaysala dheh cabdille iyo guuroo dagaal loo cimaamaday dheh oo hub culus qaatay oo laayay cadowgii dheh casirkii bis loo duulay oo caynka dhuuqsaday dheh sheekeeyoo ciidciidkii ku tegay weerar ciilqabadh dheh waaqlo caara sii eegayiiyo janankii caalwaadheh bashiiroo cimaamaday duqoo dani casuumaadheh madeeyoo carradii bay dhaboodgeeyey cudud weyndheh hankooliya caraysoo galmudug ciidankii bilay taash iyo ti ciil qaboon ciidan badan hayndheh anigoo colkaan diray u siday caano iyo shahdhearyadalabow taas allaha kaa cafiya ciidan ciir loo geyha weligay ma maqan war orkiduuli haddiiba aashlanka daba eh. inoo hajaabo halistiyeeta war madeeyow anna weli kaa dheegi jiray eh. qolkii tubaakala'aanuu u jabaye eh. dalab kaalin fiican buu qaatay naw war dalab waa weyn walbaba hadda ka hor markii jaamac cali jaamac iyo cabdulaahi yuusuf diriireen nin baa lagu qabtay isagoo jooga oodka cawadae maxaad dalab ugu diidaysaan inuu caanaha u geeyo war kalemaanay war ma haysaane dagaalka khawaarijta looma kala harin gabdhihii yaana hubkii qaatay raggu inay biyaha ka daba qaadaanna qalad maahan marka maxaa dalab kula yaabantiin naw waar dalab mashxaraduunbaa u dhiman aryaanaha kale maanay war ma haysiin dagaal iyo darxumaa ka socda dhulka reer falastiin berigana muuqaallo aan arkay wax indhuhu qaba karaan iyo wax loo adkaysa kara nabee ma ahayn madaxweynihii maraykankuna talaabiibow dhexda ka qotonsadaa la yidhi dadka shacabka ahoo qase lagu xasuuqay xalayna asagaa lagu sooriyey haya mugga in yuhuudu soo dhowayso dhiigga reer reer falastiin arabuna iska fiirsahayso doqonnimo ka weyn miyaa jirta ar abdulow arab hortab ambaareen la iidamindihahaytay intiina walkuwaay warmadii carabta haddeer joogta caqligeedu waa warqaddii caddadii khadaafi akhriyey war muwaadin reer falastiinaa xale facebuukiisa wuxuu ku soo qoray walaalaheenna carbeed waxaan ka codsanaynaa inay karfanta nagu caawiyaan aryaadhaha haddaan ka hor wallee lama dhihin nin walaalkii iihiila yidhi hoog allaa baday war hiil carbeed mar hore falastiin ka quusatay hadda waxay dhaheen karfan nagu sadaqaysta aan ku aasanno war kalemaanay war mahaysiine xamaas iyo shabaab wax badanay iskaga egyihiin shabaab iyo yuhuudduna wax badan bay iskaga egyihiin intaa shacab u gacan galay oo u dhexeeyana inuusan noolaahayn waa laogya meelaha xamaas iyo shabaab ay iska shabahaan haddii aan idiin sheego shacabka dhexdiisaay madaafiicda ka tuuraan kadibna waxay daawadaan jawaabta shacabka lagu xasuuqayo waxna kama qabtaan kamana qaba karaan inay loogaan maahane israa'iil iyo shabaabna waxay iskaga egyihiin naf iyo maalba kala socola-aan inay u xasuuqaan kala igubayse waxayuuduyoon gaashow yicis uulayso yaa yaaqaan waxayuuduyoon gaashow yatiin uulayso yaa yaaqaan waxaan qabaa shiribkaaga jawaabtiisa baydhana laga rabaa in loo turjumo war wasaaraha israa'il yuhuud inta yaahu cabdilaan magaciisa ka maqli jira hayla yaabanine laftirkiisa ha loo turjumo war madawiinaa ruushka bilaa damiirbuka usan halan turjumoy war waxaan islaahay madaxweynaha kuuriyada waqooyi kiin jong qiin qamba Eh. haddii loo turjumo falastiin gantaalow sii lahaa war madaxweynaha yuganda muusa feente laftiisa eh. haddii loo turjumo muxuu ka qaban kara arrintan waan walla warkiina eh. warkiinna waa fahmi la'ahae mafardhiya goojacadda ku wala jee falastiin war inay carabtu baqayaan horaa looga qoray buuge bootadii iiraan meeday iyo shiicadii bari war madaxweynihii turkiya ordugan waa kii ninkarmeed ahaaye falastiin gargaaraan u geynaynaa miyuu ku gaabsaday wow xisbillah baa ku jidhaa la war madawiinaga turkiga baylah gaadidus dalaka ka andiraay falastiin mandiro aryaadhaha xasuuqa shacabka reer falastiin waa ku calool xumoo dhaye samigay cabdulla wuxuu yidhi how ajaashiisoo idlaatayo la amray ifkaa joogime ajaashiisoo idlaatayo la amray ifkaa joogime war cabdulla waxaa kaloo la yidhi cid kasta oo laga xaq daran yahay oo xaaladu ku cuslaato allah faraj khayr qaba oo degdeg ah u keena marka reer falastiin waxaan u rajaynaynaa in ilaahay cusriga ka dulqaado cududoodana mideeyo bilaaweyn eh. ninkii aamina awood leh ummad waliba eh. ayaheeda inay garaato iyadaale eh. soolama odhan warkalamaanay war ma haysiine itoobiya iyo abiy axmedkeedii waxay dhaheen waa inaan bad helno haddii aan la siinoo loo garanno waa dhacayaan wadamo badan oo itoobiya ku wareegsan mid kastaa wuxuu isleeyahay adaa laguu socdaa laakiin cuqdada hayso waxaan isleeyahay soomaalidaa ugu nugul waddamadaas war badda cas waa in wadahadal laga galow ku yidhi adigoon iswareerin etoobiya meel waaba u socotaahe abi axmed ah yaa maahan adiguusaad u aragta inuu awood wax ku rabo cidduu ka adkaadana dhacayaan u arkaa adiga waa ku fahanee abi axmed ah yaa maahan adna siideedu aragta war aniga waxay ila tahay inuu elatariya u socdo aadan adiga ku fahme adna siideedu aragta war haddaamu jabuuti u dan leeyahay adna miidaadii fahane maahe adna aragta war somalilan buu u leeyahay waana lala socdaa meeshuu u socdo waana saylace ma taasaa idinka qarsoon waa tahay ujeedkaa weesla aragne adna siideedu aragta mow hadda sudaan iyo masar buu socdaa maxaa idinka galay war bashiirow waxaad dhihi jirteen caallatah aryaadhaha dhammaanteen aragtidiinna waa arkay adna waxay ila tahay afartii dekedoodoo hadda ka hor loo ballanqaaday inuu jeri haayo war horta war magaalo warqad buu ku yaale agriimentiga lala galay heshiisyadii ma haystaa warana midaan idin dhee eh. horta abi ayaa mahan eh. odaa farmaaja miis arkeen war dokumentiyinuu jira waxaan ku ogaaday eh. heshiiskaas abi axmed baarlamaankiisu ka hor akhriyay war hadda bowacna waa shirbahayaa oday abiy ayaamahan indhala'aanuu ordahaya war kala kalamaanay shiribkii xasan xudumay laga celi waayey ordahaya inuu ku dambaynayo waa ogaa war horta anugu yaabaye xasan xundumay waagii wasiirka amniga ahaa sidaan buu ahaa war abi abiy axmed badda markii si horiya ku dhiirigeliyey muu adigu ma hadda ayaa toostaa war kalamaanay tab xanuunsan tiim xanuunsan bay talada keentaa war kalemaanay war ma haysiine madaxweynaha maraykanka jo baiden israa'iil markuu la shiro oo ugu hambalyeeya xasuuqa dadka reer falastiin wuxuu rabay inuu dalka jordan kula shiro madax badanoo carbeed hase yeeshee xasuuqii xala dhacay iyo hambalyada uu israa'iil ku siiyey boqorkii jordanah ka carooday safarkiisiina wuu baajiyey bownoma imaan karo miyuu yidhi istabjo baiden miyaa ka dhacday war maye hilbihii dadkii reer falastiin oo xala la xasuuqay adoo ku soo quracday ha noo imaanin bay ku yidhaahdeen waan walaweynay berbere cid kasta waa imaan kartaan mana diidi kartaan warwaaqlow haylada nagadaa orodoo reerihiinnii qabo war aqoonyahan faalla ka qoray dunida carabta wuxuu yidhi dadka carbeed taariikhdooda marka dib loo raaco waa dad geesinimo caan ku ah fulaynimana kuma jirta taariikhdooda waa dad walaala ah oo diinta islaamka lagu yaqaano waa dad isu hiiliya oo weligoodba isku gurma jiray hase yeeshee waxaa ficood ka reebay oo dullaystay boqorro isla haddii aad hawshan faraha la gashaan armaad kursiga saljugle uga faniintaan marka carabtu waxay u dulaysantahay tahay oo afduuban tahayuu yidhi boqorro u dulaysan kursiga iyo saldanada war ani waxaa maqli jiray doqon waxay u dagaalada ayaan lagaaga dirin ileen doqoni debkama kacdee daamankay meermeerisa war waxaad ka tagtay docday kaa jirtaabey dhaxani kaa dishaayo ma diirsado walaalkeed intay dunida joogtee doqoniyey dabkaabe war waxaad ka tagtay mataqaana dowgo dabinkama fogaate doqoni dabkaabe war waxaad ka tagtay dabarka lagu xirxiirayaa loo dirtaa xarigga laba diblaynayay soo hataa ma dadba doqoni dabkaabe xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysood kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabada ee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo galaayo badbaada haysto allaylahii balaayo u baahday adigu u baaqay waan nacas allaylahii balaayo badbaada haysto allaylahii balaayo

sida lix kuguwa balaayo baroor noqotay guusha هذا baase kulul tahay bayan waw cadday ليله بلايا إلى معي برواقي ليله بلايا إلى بعث كل الصحي بيوحى وعلي عليه حنون الليلي بلايون إذا مدى أمك بين الليلي بلايون فردحي حنون الليلي بلايون ciidamada afrike